عز إيماني لفظي قرآني عز إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله walaalayaal waxaa sharaf weyn u ah ardayda soomaaliyeed ee dhigata jaamacadda aliimaan in ay idin soo gudbiyaan sharaxa kitaabka muqadimatu bni salaax ee uu inoo sharxay asheekh adictor cumar iimaan abubakar xafidahu llahu tacaala kitaabku waxa uu bilowday taarikhdu markay ahayd saddex iyo tobanka bisha shawaal dhowaaan kun afar boqol afar iyo soddonka hijiriya oo waafaqsan sagaal iyo tobanka bisha sideedaad laba kun saddex iyo tobanka milaadiya waxaana uu soo gebagaboobay taarikhdu marka ay ahayd shan iyo labaatanka bisha labayo tobnaad kun afar boqol afar iyo soddonka hijiriya oo waafaqsan soddonka bisha tobnaad laba kun saddex iyo tobanka milaadiya waxaana uu ka kooban yahay afartan iyo sideed dersi haddaba waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ka yeelo laga wada في كل أموري لا يرضى أبدا اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم قال المؤلف رحمه الله تعالى asiga wuxuu ka bilaabay rabbanaa aatinaa min ladunka laakiin ciddii kitaabkan dabcisay aa magaciisa hormarisay waxay tihi qaala shaykhu limaamu alxaafidu mufti shaam shayku lislaam taqiyu ddiin abu camrin cuhmaan bnu cabdiraxmaan ibni cuhmaana ibni muusa ibni abi nasrin annasri ashahrzuri ashaafici almacruuf bibni salax calayhi araxma intaas laysa min kalaami lmualif laakiin waa waan waa nasabkii ninkii mualifka ahaa sidaan hore idinkugu sheegay ibnu cabdilbar siduu u yihi min min barakati alcilmi nisbatuhu ilaa qaa'ilihi kitaabka intaadan ka faa'iideysanin ninka mualifkiisa inaad wax ka ogaatay marka ninkaa muxaqiqa wax badan uu noo soo dhaweeyey horta imaamkii nasabkiisa wuu noo sheegay ko yani man huwa hal shay un baa ka maqnaa inuu qabiiladii lagu yiqiinay inuu ku daro alkurdi inuu yihahdo marka ibnu صalaax min xayثu اlqabaail alqabiila waxa weeyaan waa nin kurdi ah ciraaqi waa kurdi صalaaxudiin alayubi waa kurdi raggaa oo mashaahiirta ah rag waaweynay ku leeyihin akraad waxaad moodaa markii loo fiiriyo caalamkan dowrka islaamka ay ku lahaayeen awgeed in reer galbeedka shacbigan dhibka uu noo geystay aan ciqaabna in haddaba ay ka socoto wa ilaa kayfa yucqal ina kurdiyiinto bihaada hada alcadad wathaqaafa ah inay qaar eeran la tagto qaar turki la tagto qaar ciraaq la tagto qaar suuriya ay la tagto qaar meel saas loo geliyo oo shataad ayaga dhan ay ku noolaadaan xuquuqdooda dhan ay tahay mudaaca wax sahlan ma ah marka waxaa la yihi waa arrin mudabar ah oo intiqaam min dowrihim alislaami albaris ala rabaa in lagaga aarguto waa wax meesha ku jira waa imaan karta lakin alxaqu yacuudu ilى ahlihima ma kan wajazahum اllahu khayra cama qadamuuhu lilislam wاlmuslimiin <coughs> nuqdada kale oo muhimkaa ah, ninkan goorma la dhalay goormuu dhintay waa muhim u ah. tawaariikhda waxaa weya tadriib unbay u baahan tahay daakirada haddaad ku tadriibisi marka dambe waxa isku dhadhow waad xifdinaysaa ibnu salaax mi-a sabca wa sabciina la dhalay situ mia talaata wa arbaciinna wuu dhintay marka wilaadatan wa wafaatan in la yaqaana buu ah cumrigiisa marka intaa laga gooyo waxay isku imaanay sita wa sitiin idan ibnu salaax waxaan ogaanay inuu qabiil ahaan kurdi yahay madhab ahaan inuu fiqiga shaafici ka yahay nuqطa muhim a waaye dakara man tarjama lahu inuu anahu kana calى madhabi salaf fi اlcaqiida waa miiza cajiiba a weyaan khaasatan fi dalika alwaqt wa khaasatan min culamaءi shaaficiya waxaa lagu yaqiinay inay ashaacira wada noqdaan marka dadkay u tarjumeen waxay yidhaahdeen ibnu salaax kaana calى madhab salafi saalix wa kaana yakrahu taأwiil lisifaati walasmaa idan waxaan ogaanay madhabkiisa fiqiga muxuu yahay kan caqiidigiisana eh, nasabkiisana wilaadatan wafaatana sabca وasabciinta sit mia cumrigiisa marka muxuu noqday sita wa sitiin intaas waxa weeyaan waa nuqtada abraz macaalimihi waxaa kugu xigto maraaxil badanow soo maray ninkan waxa weeyaan waa shahr zuuri shahr zuuri sharkhani waa la yihahdaa waa manaaطiq taabica Eh, irbil meesha hadda la yihahdo kurdiyiinta ciraaq shimaalkooda ay degan yihiin waxa weeyaan irbil baa hadda loo yaqaana manaadiq ku hareereysan qaryana sharkhaniya la dhihi jiray waa midda lagu dhalay shaharzuurina waa qaryadaas meesha uu kamid tahay madiinadeeda haddana br irbil baa loo yaqaana waa waa iqliimka dhan waay marka arduhu waa ardu lciraaq waadix wala la mantiqadan waa mantiqa kurdiyiinta weeyaan liannahu intana iraan intana turki intana ciraaq intana suuri inta udhexayso yay ka qabaa-il ahaan ay u deganaa jireen waadix wala la ayb ibnu salaax waxa weeyaan eh, raxalaad badan buu galay xataa alafa kitaab fawaa'id rixla yani min masr ilى khuraasaan ilى اlciraaq ilى الsham waxa weeyaan dimishki waa ninkaan hadirtaan oo magaalada lagu yaqaano asiga iyo nawowi iyo raggaas oo isku dhawaayeen marka mantiqada dambe uu kusoo degay cilmigii markuu tarxaal sameeyey ilaa khuraasaan uu soo maray taxasala caleyhi اlcilm dimashqa buu yimiri madaaristii meeshaa ku tiilay you ustaad ka noqday walidalika ibnu salax waxyaalaha lagu yaqaano waxa weeyaan anahu rakaza calى janib الtdriis calى janib التأliif kutub badan lagama ma uusan qorin wa kana qaadira لأnnahu caalim bالtafsir والxadiiث والfiqh والأصul wa kulu dalik kana mutawafira ladayh lakin lama kana marhuban talaamidadan ay jeclaayeen markaasuu min madrasa لأkrى kana yulqi duruusa faتkaraja calى yadayhi jamاعة kaثiirun marka kul ma dakaruuhu waxa weyaan kitaab mushkil wasiid oo wasiid waxaa iskale hazali basiid iyo wasiid iyo hadaad wajiiz saddexdaas kitaab waa kutubta oo madhab shaafici oo cumdada u awa marka kitaabu alifay oo mushkil wasiid la yihahdo oo macnaata meelaha uu ka adag yahay tafsiirinayso kitaab kale u leeyahy annukata al calى lmuhadab lshirazi lshiraazi wuxuu leeyahay sharax uu bilaabay saxiixu muslim ausan dheeraynin lacala almaniyata qad ikhtaramathu nin baa nawowi wuxuu ihi markuu muslim sharaxiisa bilaabay fii inta uu ka sharxay ibnu salaax markuu joogay waxa weeyaan buu ri aad baa nawowi u sharxay laakiin markii uu dhaafay meeshii ibnu salaax uu ku joojiyey wixii ka dambeeyey qala cilmuhu sidii laga rabay uma usan bimacnaa kana ictimaadu calى bni salax fi اlأwl akthar sax wala la muqadimadiisa soo ugu ictimaaday kale arag adab اlmufti wاlmustafti kitaab liraa buu leeyahay waxaa maطbuuc oo joogto liraa fataawa ibni salax marka kutubtiisa markii loo fiiriyo qadruhu اlcilmi iyo kutubta uu ka tegay markii la fiiriyo isuma dhigmaan sababtana waxa weeyaan لأnnahu kana yurakiz calى janib الtadriis watalqiin طulaab sidaasuu u badnay nuqtada kale waxaad ogaataa bal waktiga la dhalay iyo waktigu dhintay u fiirso ascab marxala oo ummadda islaamka soo martay waktigeeda huwa caashaha yani maxaa u dhaxayso waktigii ay khilaafa islaamiya ay dhacday bay ستمiya arbaca وخaمسiin sita وخaمسiin waktigii bqdاad ay nimankii oo ay soo galeen maquriyiinta tataarna waa la yihahdaa holaco ninkii lalahaa oo ninkii mustacsimka waxa weyaan kubad ahaana loogu cayaaray markii jeeska uu soo galay niman shiico ahaa jeeska ku dhex jireen jeeska islaamkaa dhamaa loo daciifiyey wa kaanuu yuraasiluuna alacdaa ummadda waxaa weya dhulkay taalaha culamadina kutubtoodii iyo taaliifkooda ku mashquulsanaayeen nimankii shiicada ahayna jeeshkay tafkiik ku sameeyen nin nasiirudiin la yihaahdo iyo calqami iyo majmuucadaas yaa taf waxay utafaxideen in muslimiinta lakala diro marka tii baa waktigeedii kusoo aaday ibnu salaax xataa markuu dhintay baa la layidhi wax janaasidiisa raaca la waayo toban nin oo fidaa-iyiin oo naftooda ogolaatay unbaa soo duugtay marka nin mad wadcigaas ku noolaa buu ahaa marxaladaasuu soo gaaray wamaca dalika yani jaahada wacallama watacallama xataa laqiya allaha tabaaraka wa tacaala marka waa waa waa wadciga muslimiinta ugu adkaa ee soo mara wa ilaahay intuu markii dambe guulsiiyey akhtar maa yakuunu markuu cadowga soo galay bedela maa culamadii meesha joogtay an yahubu lidifaaci can anfusihim oo ayagoo dagaalamaya la dili lahay masaajidihay ku wada cararay oo waxay u maleeyaan heybada masaajidka agtooda ay kaleeyahy ninkan howlaaku inuu kaleeyahay howlaaku masaajid muu yaqaan markaasuu riwaamad iisoo aruurteen bu meesha fiicanaba iisoo gasheen afarta geesaa lagu istaaga kulligood waa la gowracay ilaa dadka muslimiinta waxaa layihi kutubtii bagdaad tiilay webigii dajla markii la gudbi waayey kutubta inta lasoo qaaday awiga lagu tuuray markaasa ay waxay noqdeen jifri lagu gudbo watagayara lawn nahri min kahrat dimaa alati usiilat wax la koobi kara ma wax ka dhacay markaad dib u akris kitaabka albidaaya wnihaaya ibn kahiir markaad akrisi taariikhda oo sita mia o sita o hamsiin o arbaca o hamsiin bal fiiri waxa fadaa'ic meesha ka dhacday marka ummadda waxa weeyaan qaarna waxay yidhaahdeen markii masaajidku carareen saxiix albukhaari lafdigiisa hala akriyo liannahu maa quri'a fii mushkilatin ilaa furija waxaas maa nafaca haddii saas aaneed nebi maxamed wax ka owleysan maa jiri limaada kaana yujaahid wa tugsar rubaaciyatuhu wa wa yuudac fi lxufra limaada waxaa weyaan alakdu bilasbaab waa lagu baahan yahay almashaakil laa tanxallu binafsiha marka xaaladaas yuu ninkan kusoo aaday <coughs> kitaabkan sidaad aragtaan magaciisa waxa weeyaan wuxuu mashhuur ku yahay muqadimat ibn صلاح culuum اlxadiid na waa la yihahda magacu asiga u baxsaday wa laakiin magacii dadka ay u bixiyaana ka qaalib noqdeen kitaabkan hori baan wax usoo sheegnay cumdatu almusطalax fi cilmi اlxadiid kitaab ibn صلاح biduni khilaafin walaa tanaafuri kitaabkan inta ka horeysay kutub baa ka horeysay waa haba u badnaata khatiib wuxuu alifay laakinaha kaanat cibaara can funuun wa abwaab min almusطalax mushatata ninkaana intuu yimiday baa kulu maa tafaraqa fi gayrihi min alkutub jamacaha fi hada alkitaab walidalika lama sheegin kitaab muctabar ah fi musطalax اlxadiid mustaqil bacda ibn صlax iطlaaqa dadkii asiga ka dambeeyey wixii ka dambeeyey asigaasay cumdo ka dhigteen oo marka cumdada waa maxay nin asiga ulajeedadiisi bayaaniyo sharxa sida ataqyiid walidax lciraaqi oo hadda dul saaran ha noqoto nin asiga caarido oo islaax kitaab ibni salaax sidii muqlataa iyo wixii kale ay yihaahdeen oo asiga ku qabsaday kitaabka mashhuurka ah. nin kasta waxa weyaan inuu wax ku yeeshto raba nin muntasir asiga u noqday oo difaacay masaaishiisa nin kitaabkiisa gaabiyey sida nawaawi ibn kahiir ibn daqiiq alciid eh, atabrizi waa badan yihin intaas bu yihahda masalan annawawi laba kitaab uu ka gaabiyey maxaan ku ihahda ikhtisaar culuum اxadiid ibn kahiira iskale ibn daqiiq alciid aliqtiraax buu leeyahay tabrizi alkafi kul hada mukhtasaraat liman likitaab ibn صlax kutub kalaa jirta oo magac la baxday nukat nukat waxa weeyaan alictiraad wاlintisaar wاziyaada wاlidaafa wاliqtisaar inta dhan baa iskula jirta tan insaan la yeela ka haboonay tan meeshaa nin asaas ku qabsaday waa asigaa ku xaqle tan waa looga xaqleeya nukat baa la yihahda waxaa ugu horeeyay zakashi dad badanaa daba raacay ilaa ibn xajar kusoo dambeeyey marka kitaabkan waxa weeyaan maxatu rijaali culamaai musطalax weligii anay marka dadka waxaan u sheegaa alacmaar qaliila wاlfunuun kahiira haddaad tira hadirtaan kitaabkan keli a inta laga qoran dabakacaya cumrigaada ma soo dhamaanay marka waxay noqonaysaa kitaab madkal ah oo hadda sida nushadoo kale noo ah iyo kitaabkan oo ah cumdada ah markaad akrisatid inta kale waxaa la rabaa iطilaac inaad ku samaysa adig kitaabkan waad akrisatay markaad kutubta kale akrisatid meeshii lagu qabsaday baad arkeysaa tan waa loogaga haboon yahay tan waxaa weeyaan sidaanay ku habooneed ulajeedada tan weeyaan marka wixii kale adiga ikhtisaaraadku soo samayso kitaabkan cibra ka dhigo cinwaan u samayso wixii kaleo meelaha ku maqan kusoo jamci waintahayna liannahu cilmigan waxa weeyaan waa cilmi wasiila ah wاlwasiilatu laa tutakad gaaya wa hada khaطأ fi طalab اlcilmi cilmigan waxaa loo dejiyey mutuuntii nebiga laga soo guri si lagu fahmi lahaa haddaan ayadin ihahdo labaatan kitaab aan ka laqbaysano goormaan cilmigii nebiga aan gaarayna marka wasiilada waxa calaa qadri اlxaaja in in in lagu kaaftoomaa la rabaa ee aanan haayo laga dhigin naxwaa la bilaaba cishriin kitaab musala hamsa cishriin kitaab usul maa yumkin hada kitaab madkl ah wa kitaab yuctabar huwa cumda fi lmakan walbaqi lilmuطaalaxa waadix wala la ayb marka kitaabkan wuxuu ku saabsan yahay baa nida musalax musalax ahli اlxadiid musطalax ahlilxadiid bilugatina soomaaliya waxaa weya dadki ahlulxadiid waxay ku heshiiyeen kan aan mursal u bixina sidaas kan munqaطic aan dhahno kan aan dhahno maxaan ku ihahdaa tadliis wixii ayaga ku heshiiyeen oo qawaacidoodii ahayd oo meel lagu jamciyaa la yihahda musطalax bimacnaa waxa weeyaan aladi iصطalaxa calayhi ahlulxadiid taasaa la jeeda makaanatu musطalax اxadiid waxaa laga ogaan karaa baa lagu leeyahay wasaaئishan ama wasiiladan kulu cilmi yatasharafu btasharufi bisharafi mutacalaqihi hadda musطalax alxadiid wuxuu ku tacaluqaa nebiga hadalkiisa alayh الsalaatu wasalaam makaanada nebiga uu hadalkiisa leeyahay yartafic ilayh lianna alwasaa'il laa xukmu algaayaat maa laa yatimu lwaajibu ila bihi fahuwa waajibun marka masaafkeeda ilaa hadihi daraja yay gaaraysaa sunada nebiga waxaa loo rafciyey liannaha tatacalaq bilqur'aan wa tubayinuhu falqur'aanu bxaajaة ilى الsuna kama qaala makxuul الsunaةu axwaju ilى اlqur'aani minha ila minhu ila ilى الsuna qur'aanka baahida u qabo sunada yaa ka weyn sunada baahida ay u qabato qur'aanka kariimka alaykum الsalaam marka sidaas inaan u ogaano oo inaan salaad aan weyse lahayn oo kale in lala dukan karin waa la ogyahay haddaad tirahda mutuuntii nebigaan ugudbaa duuna an taclama ma اtafaqa calayhi ahlu اliصطilaax ma tastafiid marka waxaa weeyaan fahmu sunati الnabiy sal اlه alيه wasalam calى ma hiya calayhi tatawaqafu calى fahmi اlmusطalax aladi wudica khidmata lisunati kalaami الnabiy sal اlه alيه wasalam marka waxaad noqonaysaa inta aad ku mashquulsan tahay cilmiga adigoo ku mashquulsan nebiga kalaamkiisa alayh الsalaatu wasalaam oo markaa sidiisa sunada nebiga aad u qaadatay cilmu lmusطalax tacriifkiisa waxaan soo niri huwa cilmu yucrafu bihi axwaalu الraawi wاlmarwiy qabuula waradda intaasuu ku kooban yahay cilmu lmusطalax waxaa weyaan cilmu yubxathu fiihi can axwaali الraawi wاlmarwiyi qabuula wradda aw min xayثu اlqabul wاradd alraawi waa ninka silsilada oo axaadiida warisay weeyaan marwigana midka la warina waa matnigii nabiga alayh الsalaatu wasalaam laga soo guuriyay intaasaan rabnaa inaan ku ekeyno kalaam yatuul oo haddii aad tidaahdid makaanadiisa lagasii hadla wakti dheer ay qaadanaysaa muqadimadanaan carabka marinaynaa wa bacda gadin in shaء allahu taعaalى nabda sulb اmawduc qaala اmuأlifu rabanaa aatinaa min ladunka raxmata wahayi lanaa min amrina rashada waxa weeyaan waa duca muktasaba muktabasa min kalaam الlahi taعaalى oo في qisaةi aصxaabi اlkahfi id awa اlfityatu ilى اlkahfi faqaaluu rabbana aatinaa min ladunka raxmata wahayi lanaa min amrina rashada nin kastoo shaab ah qisada raggaas markuu akriyo muraajaca isku samaynaa sideedaba waxaa la rabaa nafta himada sida aquuna uu yihi dadka saalixiinta inay wax noogala sheegaan rabaa kalaam jamiil waay lanna waxa weeyaan nufuusta markii dad wanaagsan iyo himada marka loo sheega tartafic raggaas ummaddoodii oo dhan baa itafaquu cala almunkar wa muxaarabati naftoodii o dhan baa markaa waxay ka doorteen diinta ilaahay inay mujtamacaas ka dhex baxaan ay god iska galaan markaasay ilaahay ka baryeenaa waxay yidhaahdeen rabbanaa aatinaa nasiimin ladunka adiga agtaada raxmata naxariis raxmadii waxa weeyaan lahaa macaani fi hada almowqic raxma tunajiina min makri haaulaa wa tuxasilu lana min khilaaliha alkhayr aladi nascaa ilayh labadaasaa isugu jirto leannahu dad dadkoodii kasoo tegi godgalay muxaatiin bilmakhaatir weeyaan marka ilaahay waxay ka rabaan in dhibkaasna ay kaga badbaadaan khayrkay usoo baxeen in inuu heergalo intaasay ka rabaan markaasay wahayi lanaa ilaahu noo diyaari min amrinaa amarkeena rashadan hanuun bimacnaa acطinaa min alasbaabi maa tuusiluna ila arashaad aladi yurdiika cana ya rab alcaalamiin kalaam jamiil mukhtasar a ah weyaan yucabir can mada iimaani haaulaa qisadooda waa wax wada macruuf ah markaasuu musanifku wuxuu yihi alxamdu lilah ilaahay baa mahad iskale alhaadi hanuuniya man istahdaahu ninkii hanuunka dalbo hadalkaas waa hadal aada u weyn weeyaan xamdi waa horeyaan usoo sheegnay waa ilaahay oo sifaad wanaagsan lagu ammaano oo calaa jihati atacdiim watakriim ah mujarad ammaan lama rabo waa in tacdiim ay kugu jiraan ilaahay subxaanahu watacaala wuu jecel yahay ninka asaga mahadiyo wa min min xubihi lilxamdi xamida calى nafsihi alxamdu lilahi aladi anzla calى cabdi اlkitaab alxamdu lilahi aladi khalaqa الsamaawaati alxamdu lilahi fatir الsamaawaat asaa ilahay isku mahadiy markaasuu wuxuu hi alhaadi man istahdaahu ilaahay wuxuu hanuuniyaa ninkii hanuunka dalbo laakiin intaad meel iska fariisatay hadduu ilaahayna hanuunina mar horaan salaada soo duka lahayn oo kuleehay hada ma ma staxdaah ilahay wuxuu ri waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariibu ujiibu dacwat daa idaa dacani falyastajiibuu lii istajiibu waxawa dalab wa ducada markii adiga ilaahay inuu ku ajiibo adiga istijaabadii asbaabtii keeneed ina samaysaa la raba marka alhaadi allihii hanuuniya man istahdaahu ninkii hanuunka dalbo oo ilaahay u hanuuni caziima iyo iraada la yimaado ilaahay wuu hanuuninay laakiin waa fadhiya aniga walaa aakudu bilasbaab waxaa lagu mihaaliyaa bani aadamka markii fii umuuri daacaad loo fiiriyo jabriyiin salaada lasoo dukado kheyra la qabto laa yaduuna hanuna insha allahu tacaala u kuleeyahay markii raashinha loo carar la yihaahdane waxa weeyaan layla nahaar yuwaasil ma intu guriga fariista dhihi maayo ilahi hadduu risqi ila doona waa ay keeni lahay ma dhahay labadan waa isku mid labadaba qadarki ilaahay bay uquduuca marka kamaa anaka sacayta wa akadta alasbaaba fi taxsiili risqi fakadalika yajibu calayka an tascaa للxصuل عlى الkخhayراaت بcazmi وraadati laakin maaha mjarad تmaniyaat wax ku socon maaya falama zaaguu azaaga الlah alwaaqi allaha ilaaliya man itaqaahu ninkii ka cabsado suuf ilaahay wuu cadaabka ka ilaaliyaa ninkii asiga ka cabsado alkaafi ku filan man taxaraa ninkii ku dadaala ridaahu raalinimadiisa xamdanaan mahadinaya xamdigaas taakiid wuxuu u tahay xamdiga hore alxamdu lilaahi baa iskale xamdan yo ilaahay baan ku mahadinaya baaligan xeel dheer amada tamaami dhamaystirka yoorkeeda iwa muntahaahu isku macno wa amadka waxa waaye maa laa nihaayata lahu algaaya wsalaatu wasalaamu alatamaani alakmanaani calaa nabiyina wanabiyiina wasalaatu amaan iyo wasalaamu nabadgelyo alakmaani dhamaystiran alakmalaani dhamaystiran isku macno waa salaad in kaanat min allahi tacaala kama qaala abulcaaliy qulnaa huwa hanaa ilaahay baa addoonkiisa ammaanay wain kaanat min almalaaika fahiya alistigfaar wain kaanat mina linabiyi fahiya ducaa calaa nabiyina wanabiyiina allah ha yeela salaadaas wasalaamna maxaa weeyaan an yuسلم الlah نabiyahu min kuli makruh في الdunya والآakhرة saasu السلاam min أسmاء الlahi taعaalى ولذalika huwa اladي yaqina min الmakruh وhuwa اladي ydulna عalى الخyr calىa nabiyina iyo wnabiyiina iyo wa aali kulin allah ha yeelo aaligu hadda ku gaabsaday markii aal lagu gaabiyo wاlmuraadu bihi اlatbaac haddii aalka iyo asxaabta iyo ummadda layskula sheegana aalka waxaa loo jeedaa qaraabada haddii uu dhihi lahay maala wacalىa nabiyina wاnabiyiina wa aali kulin وصحاaبة kuli وأmatihim hadduu dhihi lahay aalka waxaa yatacayan an yakuna an yakunuu qaraabatahum laakin hadda haddii uu yihi وaali kulin laa yucqل in loo duceeyo nebiga ambiyada qaraabadooda oo ummadii oo dhanne laga tago marka ulajeedada waa maxay alaalu yuطلq وayuraadu bihi atbaachu salى الlahu عalيه wasalam wa huwa اlmuraadu bihi huna ma rajaa raajin makfiratahu وaruxmaahu amin maa mudda allaha yeela salaad iyo salaam maadaas darfiyo waay kan hore iska iska goy wa aali kullin aada leedahay hadal meeshaas ku haray waay iska tanwiini si hadhowta ishkaal kugu dhali wsalaatu wasalaamu alatamaani calaa nabiyina wanabiyiina waaali kullin allaha yeelo maa mudda allaha yeelo rajaa raajin in wax rajeeyo ou rajeeyo makfiratahu ilaahay dembi dhaafkiisa iyo warxmaahu aamiin intaas duca weya macnaha waay ka waxay ka dhigan tahay salaad iyo salaam oo daa'im ah liannahu laa yu laa yufqadu fi lkowni man yarjuu makfirat allahi wa yarjuu rama raxmatahu marka waxa weeyaan ila labad allahayer ma masalan haddii aad tiraahdo asalaatu wasalaam maa tacaaqaba leyl wanahaar addunyada intay jirto o dhan wo tii un bay lamid tahay marka saas weeyaan ayib markaasuu ibnu salaax wuxuu iri hada wa cilma alxadiid xadiidka cilmigiisa waxa weeyaan yukbiruka can alxaqiiqa min afضل الculuum الfaadila shuf اlinsaaf badanaa dadka waxaa lagu yaqaanaa faniga ay alifayaan ay wax ka qorayaan yufadiluunahu calى gayrihi min alfunuun u dhihi karaa waina cilma xadiiثi afضل اculuum لأnnahu yatacalaq bsunati النabi lakin saas ma dhihina wuxuu ku yihi waina cilm الxadiiث min afضل الculuum lanna haddaad tidhaahd cilm الxadiiث afضل الculuum cilm الqur'aan tay geyni haddana wax kalaaquda kugu imaanay marka waxa weeyaan haddaa tiraa cilmu lxadiid afdal lculuum xadiidka naftigiisi xaggee geynaysaa oo huwa algaaya ahay asiga marka min afdal alculuum alfaadila culuumta fadliga le kuwooda ugu fadli badan oo qeyb ka yahay mintaas waxa weeyaan macnaha waa tabciid qeybu ka yahay wa anfaci funuun uu kamid yahay buu ku yiri funuunta kuwooda uu nafci badan anaaficati waa anfacaysa yuxibuhu waxaa jeclaada dukuuru rijaal fiiriya rijaalka kuwooda raganimadooda u dhamaysteen fulan waa rag markii lagu yihahdo muqaabil untha looma jeedo bimacnaa cindahu dakar ma ah dukuur markii la yihaahdo dukuuru rijaal yani raganimadiisaa dhamaystirnin rag a weeyaan anaga luqadeena saas ninkaan rag weeyaan macnaha muqaabila dumar looma jeeda ragga kale ka fiican yahay wo sidaasaa waxaa la yihahdaa caadatan qur-aanka rijaal markuu sheego ragga oo aada u qiimo badan rijaalu laa tulhim laysa muqaabila alunhaa looma jeed min almu'miniina rijaalu sadaquu maa caahadu llah rag waaweyn weyn waay ku anaga aan rag dad rag ah aan u naqaano yaa la yihahda marka cibaaradan cibaaro laga keenay zuhri waay nin abu bakr hudali la yiraahdo ya tilmiid min talaamidati zuhri o kamid ah markaasuu i ya abaa bakr hudali anta hal yucjibuka alxadiid markaasuu iri nacam markaasuu inahu yucjibuhu dukuuru rijaal wayakrahuhu muanathuhum haddii aada jeceshahay xadiidka rag ina tahaan ku ogahay dumarkoodana waa necab yihin macnaa hadda intiqaas min annisaa ma aha laakiin rag oo dumar iska dhigay waa xun yihiin dumarkii dumar waa fiican yahay laakin kayfa xaalu rajul aladi yatashabah bالnisa kayfa huwa wاlmarأaة alati tatarajal kayfa hiya nin kasta ilahay wuxuu ugu abuuro ku fiican yahay alaykum الsalaam وraxmat الlah nin kasta ilaahay wuxuu ku abuuray inuu ku ahaado dumarki inay dumarnimadooda ku baaqi ahaadaan way fiican yihiin raggana raggooda waay marka cibaaradan sida uu sheegay eh, ram harmusi fi lmuxadith alfasil zuhriyaa laga keenay wili musanifka hadda wax buu ka weeciyey yuxibuhu dukuur rijaal wa fuxuulatuhum wa yucnaa bihi muxaqiquun buuri laakin cibaarada zuhri waxaa weeyaan yuxibuhu dukuuru rijaal wa fuxuulatuhum fuxuul waxaa loo isticmaala xayawaanaadka kale faxli baa la yihahda laakiin isticaaro weeyaan oo waxa weeyaa nin rujulnimadiisa raganimadiisa ay ku dhamaystiran tahay mujarad qudratihi cala aljimaac lagalama jeedee mujarad qudratihi cala asabri walmuthaabara walmunaafasa fi lumuuri khayraada lagala jeedaa meeshata nin himatuhu fi thuraya wahamatuhu e, waxaa weeyaan cala alard intuu kula jooga laakiin himadiisa ayna hiya taasaa laga rabaa dadka himada la soo dhaafo qofka hadduu himo leeyahay haddii ninaa wuxuu ri maxaad jecashahay wiilkiisu ri inaad noqoti markaasuu ri kuntu ana uriid an akuna mila abi ri laa abaa laka meel dheer gaari maysi haddaadba aniga iqabsatay bu ri aniga isoo gaari maysa dhexaanaad ku dhacaysaa laakiin aniga tamanaytu markaan yaraay bu ri an akuna mila caliy bni abi aalib meeshaan waxaan usoo gaaraya masaafadiin rabe ma gaari laakiin meeshaana idhigtay buri laakiin markii hore haddaan dhila ana kuntu uxibu an akuuna mila abi yaa ma soo gaari lena marka hima caaliya oo qofkii tactawiruhu fi leyl maskaxdiisa saas ugu ugu wareegto sidaad ugu fikiraysa adduunyada intee shaqa ka heshaa gabadha aada guursi doonto xaggey u eg tahay maanta dhan anteena dheeraa kuu daara maa fi faaida damiinnimo un ka qaadaysaa walan yakuna ilaa maa qudira iska daay warkaas maalinkiisa inaa wuxuu ri sheeka gabadhiisa may soo martay waagi hor xijaab lama qaadan jirin wa jamiila jiddan nin yaroon oo mubtadi ah gabadhi u milacsaday markaa ucjiba biha waa yaabay markaasuu ishi soo celin waayo ki sheika wuxuu ri warya <laughs> isha ka soo celi bu maxaa jira bu maxaa jira sarad mar kasta qarni kasta iyo wakti kasta iyadoo kale way soo baxaysaa bu haddaad maanta cilmigaad iska baratid labaatan sano kadib aad tiraahda asbaxnaa wa almulku lilah oo tiraahda maxaa gabdho joogo tii horood leetan hadday kaa fadati mitireedi lama helayo boqolaal lamid ah aad arkeysaa bu qarni kasta kuwaan oo kale iska joogaan cilmigaaga baro maalinkaad guur u diyaar garowdid leeyaadhe markaa yaa man huwa fi saaxa mushkila asla shay waa helaysaa laakiin maanta midii jamiil aarata allah aniga hadeertaan intaan bidaayaan ku jooga kayfa astaiic laa anta tabtasil ilayha walaa qalbka salima min alhuyaami fiiha daaic marka waxaa fiican qofka aalibu cilmiga an yaxsura fikrahu fi ma yuriidu taxqiiqahu laakiin haddaad maanta sana raabica ku jirta haddaad tirahda bacda halaaث sanawaat intay ka bilaabi doonta bacda halaaث sanawaat sidaan maba ahaanaysa addunya dhan wax badana isbedelay waxaad adiga istihlaak ku haysa wax ka duwan yaa imaanay marka laa tutxib nafsak اxshur nafsaka fima anta fiih wakun bna ywmika walaa takun ibna gadika waadix wala la ayb markaasuu yuxibhu dukuur rijaal baa jeclaada wafcuulatuhum wayucnaa bihi waxaa la qasadsiyaa oo u qasdo muxaqiq اculamaai wa kamalatuhum cilm اxadiid wayucnaa bihi bimacnaa waxaa asiga u qasdo ficilkan yucnaada gaaliba yu'taa bihi mabni lilmafcuuli bihi waana musama waay ah. macnaha yacni ma jirto yacni bimacnaa aqsudu waa jirtaa laakiin lafdigan oo yucnaa a ah bimacnaa mabjuulle ku yimaada qolaa waxay leeyiin mubni xataa waa lagaga dhigi karaa wayucnaa bihi waxaa u qasdo muxaqiq lculamaa culamada kuwooda cilmiga xaqiijiyaan iyo wakamalatun kuwooda dhamaystiraan walaa yakrahuhu min annaasi cilmi lxadiid ma kahdo ilaa rudaalatuhum kuwooda hoose iyo wa safalatuhum kuwooda hoose isku macno waa araabiru lqowm haddaa tihaahda waa dadka hoose maa naraaka tabacaka ila aladiina hum araadiluna ah, waa dadka hooseeye weeyaan hooseyntaasna ma aha dirtaa ninkan mustaxqar biwadiifatihi aw binasabi hada laysa min diin illah laakiin waa ninka radiilka ah waa ninka saaxibu macsiya waqalilhima meel dheerna ma jiro ilaahayna kuma xirna ninkaas ayaa la yihahda markaasuu uri huwa cilmu xadiidkii akharu lculuumi culumtan ugu badan waayo tawalujan gelid fii funuunihaa funuun culuum oo dhan waa dhexgalaya cilmu lxadiid lagama maarmo ida kunta fi tafsir faanta bxaaja ila cilm اlxadiid wa ida kunta s من الكلام يا هذه ملا hadii aad ku jirto macnaha maxaan ku ihahdaa cilm الفqhi faأnta bxaaجة ilayhi marka waxaa la yihahdaa alcلوم تxtaaج ilى الحadيث أكثر min xاaجة الحadيث ilى ilى الcلوم الأخرى laa siyamaa maba ku jirta buu ri alfiqhu aladi fiqhu huwa insaanu cuyuuniha indheheedii uu ahaa insaanu cuyuuniha lafdi ahaan ha fiirin waxa weeyaan fiqiga indhihiisa waa waa xadiidka saas w insaanu cuyuuniha macnaha araggeedu u yahay walidaalika kahura waxaa batay galat lcaaliliina minhu galat lcaatiliina kuwa ka fariistay galadkooda baa badnay yaa batay minhu min alxadiid oo min musanif اfuqahaa dadkii fiqiga wax ka alifay cilm xadiidna aan ah waxba ka aqoonin khaladkoodu waa bata wa dahara alkhalalu khalalkiina waa muuqtay o nuqsaankii khalalka waa nuqsaan fii kalaami lmukhiliina bihi cilmu lxadiid kuwa dhimo oo naaqis uu ku yahay khalalkii wuu ku batay oo min alculamaai ninkii oo aan cilmu lxadiid waxba ka aqoonin hadalkiisa naqsiga waa ku batay ninkii fuqaha ah oo cilmulxadiid waxba ka aqoonina haladkiisa waa batay buu kuleeyahy walaqad kaana shanu lxadiid wuxuu ahaa fii maa mada waktigiiso lasoo dhaafay asiga fii maa madaa ninkaas hadde fi lqarni saadis alhijri uu saas ku leeyahay cadiiman u ahay buli cilm lxadiidka cadiimatan jumuucu alabatihi alabadiisu jumuucdoosay u badnaayeen you cilmi xadiidna u weynaay kana kana iqbaaluhu kahiir cilmigi marka iqbaalkiisa waxaa lagu garanaa qiimatu maa yuطlab labada marka waa isla weynaayeen cadiimatan iyo hadirtan rafiicatan kulu dalika min sifaati mushabaha weeyaan xasanin wajhuhu wixii aada dhihi jirtay w marka cadiimatan jumuucu طalabatihi cilm اxadiid waa weynaay sidii cilmigaas dadka raadina jumucyaalkeeda u badnaayeen yuu cilmigaasna nagu weynaay buuri rafiicatan maqaadiiru xufaadihi rafiicatan ay saraysay maqaadiiru xufaadihi xadiidka kuwa xifdiya qadarkoodana waa weynaay iyo wa xamalatihi maqaadiiru xamalatihi wa kaanat culuumuhu culuumu lxadiidna waxay ahayd xayatan mid nool bixayaatihi ayaga intay noolay ay noolaayeen raggaas cilmulxadiidna wuu noolaay buuri ayib wa afnaanu funuunihi faniyaashiisa qaybta kasii farcantane gadatan mid jadiid a ah bay ahayd bibaqaa'ihi ayaga baaqinimadooda ada gadan tariyan haddaad maqashid waa shay cusub waxaa weyaan luqada hadda maalin kastaad mashaaikta ka dhegeysataa kaanamaa unzila qur'aanu habdan ariyan wax jadiid ah laga cabiraa markaasu wuxuu ku leeyahay wamagaaniihi biahlihi aalihatun aahilatun dheh wamagaaniihi mawaadicdiisane aahilatun mid camiran ay aheyd biahlihi ay ku camirneed magaaniihi magnan aa laga keenay lafdigan saxiix waa sidiisuu ku yahay dad badanaa inay taxriifiyaan isku daye ولذلika المحققون الكباar وجدnaa hada اللفظ بط المؤلف kma huوa marka مغاnihi بمعنىa مواadعhu meelha clmi xadيiثka lagu barto xلقاadka loo fariisto xلقاadka kale way ka dunaayeen oo aahila bay ahayd معنaa aahila waxa weyaan aahila bsukاn hadii lagu yihahdo waxa wey kraة sukاna lagala jeeda منطqa aahila waxay cagsigeeda tahy khaawiya hadii l yihahdo hadihi hada alxayu aw alxaara aahila haddii la yihahdo bimacnaa anaha mali'at sukaar markaasu wuxuu leeyahay cilmu lxadiid mawaadicdii wax lagugu baran jiray meelaha lagu yaqaano dadka dadka wou ka buuxay sidaas wa falam yazaaluu kama zuulin buuri markaa fi inqiraadin inay sii yaraanayaan inqiraadka waa markay daba go-ayaana inqiraad la yihahdo walam yazal cilmu xadiidna kama zuulin fi indiraas cilmigina waa tirtirma dadkiisina waa yaraanayaan labadii baa isku isugu timiday tan hore dadkay kuay ku tacluqdaa falam yazaaluu bimacnaa طulaab اxadiid fi inqiraad inay sii dabago-ayaan walam yazal cilmu xadiid fi indiraas xataa aadat bihi xaalu xaalki intay ay ku dambayso aadat bimacnaa aalat ilayhi اxaal aadat bimacnaa ish bimacnaa aalat ilayhi اlumuur ilaa xaalkiisa ay ku dambayso ilaa an saara ahluhu inay noqdaan inamaa huwa shirdimatun dad yar qaliilat اlcadad cadadkeedana ay yaryihiin daciifat اlcudad waxay haystaana ay ay ta cudad macnaha waxa ayaga ay ku darbanayaan oo cilmigi hubkii ay ka tilmaamay ayaga cadadkoodana waa yaryahay diyaarintooda isdiyaariyeen cilmigii isku diyaariyeenna waa waa daciif ayib cuddada waxaa la yihahda qofka waxu wato hadda waxaa lagala jeedaa cilmigii aa lagala jeedaa cilmulxadiid laa tucnaa calى اlaglabi fi taxamulihi bakara min sm min samaacihi guflan walaa tatacanaa fi taqyiidihi bakara min kitaabatihi cudlan labadaas lafdi nusakta way isku khilaafsan yihiin qowlka صaxiixa waxa weeyaan laa tucnaa laa tugni hadhih iska tir ayib laa tucnaa lama uma qasdo calى اlأغlabi sida badan fi taxamulihi taxamuli cilmi اxadiid biakara min samaacihi inay maqlaan mooye wax kaloo haayaan ma leh guflan gaafiliina xaal ay ka yihiin can madmuunihi walaa tatacannaa kumana dhibtooto uma qasado fii taqyiidihi taqyiidi cilmi اxadiid biakhara min kitaabatihi in la qoro wax ka badan cudlan ay caatiliina xaal ay yihiin can fahmi macaanihi wa masdaru murakar xaalan yaqac bikatrati kabaktat zaydun alaq marka guflantaas waxaa laga dhigi karaa mfrad waa lagu baaqi karaa oo marka oo loo celiyo masmuuci xadiidkii ah oo la yidhahda laa tucnaa macnaha uma lama qasadsiino uma qasdayso cala alaqlabi fi taxamulihi inay cilmiga ximbaaraan biakara min samaacihi inay maqlaan wax ka badan guflan xaal uu yahay mid daboolan oo aan ba laga fahmayna cilmigi walaa tatacannaa uma qasadu fii taqyiidihi cilmigi in la qoro biakthara min kitaabatihi qoraalkiisa waxaan ahayn cudlan xaal uu yahay mid khaali ah oo macnihii ka maran cilmigii cudlan iyo guflan haddii loo celiyo marwigo xadiidka ana waa dhici kartaa in xaalo layskaga dhigo jamacahu quflan haafiliina oo mar oo ruwaadka ah wahuwa alaqrab inkastoo naxwo ahaan lagaga fiican yahay oo quflan la yihahdo haafiliin qoraal unbay waa iska qorayaan keli ah walaa walaa tatacana fi tabyiidihi biakthar min kitaabatihi shaygii markii la qoro waxaa la rabaa in la fahmo waxay cudlan ka yihiin can macnaa maa katabuh marka hada xaalu kathiir min almuxadisiin kahrat riwaayaat xadathanii fulan xadathanii fulan haddii la yihahdo maa xukmu masأala alfulaniya haddii la yihahdo wahuwa yaxfadu xadiiثa laa yaqdir an yastakrija waxaa la yihi asaa ilaa sumcat اmuxadithiin muxadithiinta waxaa lagu yaqiinay anahum yactanuun bcilmi الriwaaya wa fi lwaqti nafsihi bcilmi addiraaya wa ilaa waxaad noqonaysaa ka xaamili kutubin laa yafqahu macnaahu sida ilahay ka mathali ximaari yaxmilu asfara uu yihi oo kale marka mujarad alihtimaam bالriwaayaat watafriic الطرق laysat maqsuda bidatiha inama ida taxasalta calى اlxadiiثi wa culuumihi tactakif calى fahmi ma rawayta wa hada huwa اlmaqsuud culamadii waa saasay ahay muطarixiina xaalayihin kuwii tuurayo culuumahu culuum alxadiid alatii bihaa culumto jala qadruhu qadrigiisa in weynaaday dadkaas waxaa lagu yaqaanaa muxadisiin aan nahay leeyihiin yashtagiluuna bisamaaci wa bilkitaaba waxay tuureen culuumahu alatii bihaa jala qadru lxadiid mubaacidiina ayagoo fogeynayo macaarifahu macaariftii cilmulxadiidka ahayd oo dhan alati maxaarifto bihaa fukhima amruhu amru xadiid la weyneeyey ayb fukhima iska iska dabtisa meeshaas intaana waa muqadimo faxiina kaana albaaxiu faxiina waktigii kaana albaaxiu midka raadina ou noqday can mushkilatin mushkila oo cilmulxadiid kus oo ku saabsan laa yalqaa lahu kaashifa nin ufayda uusan helaynin markaan gaarna wasaa'ilu can cilmihi ninka cilmigiisa weydiinayana laa yalqaa bihi caarifa nin yaqaano uusan la kulmin arrinta saas markay dhacday yaa mana allahu tabaaraka watacaala ilaahay wuxuu igu manaystay calaya aniga walahu alxamdu ilaahay baa mahad leh an ajmaca inaan kulmiyo bikitaabin fi kitaabin kitaab inaan ku kulmiyo macrifata anwaaci cilmi اlxadiid haddaa ba'da bimacnaa fii ka dhig bikitaabin ku goy hay israacin bikitaabi macrifati anwaac hadhihi an ajmaca bikitaabin ay fii kitaabin inaan ku kulmiyo macrifata anwaaci cilmi اlxadiid xadiidka cilmigiisa anwaacdiisa in la garta inaan kitaab ku kulmiyo haadihi culumto haadihi midaan alati aladi eeshada macrifata anwaaci cilmi اlxadiidi haadihi aladi cilmi xadiidko haadihida anwaacdi u celi aladiina xadiidka kasafay hada mu macrifata anwaac cilmi اlxadiidi hada hada hada yaa ka fiican hada midkaan aladi kii oo baaxa biasraarihi اlkhafiya baaxa baaxa macnaha waxa weyaan muujiyey laa abuuxu bisirika haddaa tiraa macnaheedu waxa weeyaan sirtaadi ma muujin laakin buxtu bima fi damiiri haddaa tiraan waan daahiriyey kitaabkan wuxuu muujiyey biasraarihi cilmu lxadiid asraartiisa alkhafiya wa kashafa wuxuu feydi can mushkilaatihi mushkilaadkiisa alabiyati ee diideysa mushkilaadka aad u adag cawisada abiya la yihahda بمعنى أنها تتأبى على معظم الطلاب ولا يغوص فيها إلا من هو عارف الأبية وأحكم وxu معنaha sugay مacaaqidahu guntiyaalkiisa مacaaqidka في لغة asl waaa lagu ihahda meelaha wax lagu xero iri marka hadda ad hoosuntiga hoos ka xeray muحkم bu noqona حatىa laa تظhara cawratka muحkم w aayaadka waadixa waxaa lagu magacaabaa muxkamaat lianna macaaniyaha mafhuuma kana wuxuu ku leeyahay axkama macaaqidahu guntiyaashiisa yuu sugay oo meelaha cilmulxadiidka uu ku soo aruuro oo dhanaan kuu cadday buu ku leeyahay wa aqcada wuxuu fariisiyey qawaacidahu qawaaciddiisa o dhan uu fariisiyey macnaha waxa weeyaan dakara baaba kulin maa lahu min qawaaxid wa anaara wuu iftiimiyey macaalimahu cilm اxadiid macaalimtiisa o dhan uu ifeen wa bayana axkaamahu axkaamtiisana wuu cadeeyey wa fasala aqsaamahu aqsaamtiisana waa kala qaaday wa awdax usuulahuna waa cadeeyey wa sharaxa qawaacidahu wa fusuulahu wa jamaca wuxuu jumciyaa aniga waxaa ii qoran washaraxa qawaacidahu wa fusuulahu washaraxa fusuulahu maa fi mushkila furuucahu wa jamaca wuxuu jamciyey shataata culuumihi wa fawaaitahu wa jamaca wuxuu kulmiyey shataata culuumihi cilmi lxadiid culuumtiisa kala tagsan iyo wa fawaaitahu buu kitaabkan kulmiyey fiiri meesha tulaabteed ay ku dhacaan shataat jamcu muanaf saalimaa tunsabu bilkasra jamaca shataati aada leedahay hadhow taas waaba la keeni karaa laakin wa fawaa'idahu badanaa waxay leeyihin wa fawaa'idihi liannahu lafdigaas hoos dhiganaa ku qaaday marka shayطaanku wuxuu rabaa an yatasalax alinsaan wa jamaca shataati culuumihi wa fawaa'idahu sidaasay noqonaysa wa qanasa wuu ugaartaa shawaaira shawaarida nukatihi ishaarayaalkiisa kuwooda cararsan yuu soo ugaaranao soo kulminayo iyo wa faraa faraa-idina waa nafsi shay fariid waa waxa oo meesha dadka ka hara gooni u baxaa la yihahda marka wuxuu ku leeyay kitaabkan fa ishaarayaalka meelaha ku kala firdhisan yuu kusoo ugaarayaa qanaas waxaa la yihahda ninka wax ugaarto alqansina ugaarta weyaan ficilkiisana qanasa weyaan marka ishaarayaalka oo cilmulxadiid ku saabsan oo kala tagsan intuu ku soo ugaaro yuu kuu keenay meel kuu keenay iyo wa faraa'idahu bimacnaa almasaa'il alati laa nadiira laha yajmacuhaa laka fi makaani waaxid alaysa hada madxan linafs ilahayna uli falaa tusakuu anfusakum wa aclamu man itaqaa markaasaa le in kaana alinsaanu yaqsid bihada alkalaam madxa nafsihi fahuwa daakilu fi nnahy in kaana yqصد بذلika xث الناaس عlى الاستفاadة من hذا الخyر فlا بأس نبي محمد أنا سيد الناaس ma dhihino عليه الصلاaة وaسلاaم وأكرم الأولين والآkخرين marka shayga ad amaanaysa hadaad ula jeedid dadka ha ka faa'idaystaan lft النظر إليه على hadiه niya ma في إشكاaل haddaad ula jeedid an tatamayiza bima ucطiita min min mawaahib waxa wey anta fashil markaasuu musanif wuxuu yihi fallahu alcaظiim ilaahay waxa weeyaan allihii weynaay aladi biyadihi dur wannafcu fiiri waa kalaam aada u weyn waa culamadii hor kharaabida anaga an naqaana ma uysan aqooni liannahu min alculamaai الrabbaniyin biyadihi dur wannafc wain ymsaska allahu bkhayri falaa raadda lifadlih wa biyadihi alicطaaء wاlmancu ilaahay baa wax kusii waxna kaa reeb ilaahaas as'alu waan weydiisanayaa haddii kale fallaha alcadiima dhe markaas as'alu waxay noqonaysaa ficlii faacil dambe fallaha mafcuulu bihi muqadam waana fiican tahay saas oo kale lianna taqdiima almacmuuli yufiid ish aywa fallaha alcadiim waxaan allaha weyn weydiisanayaa aladi biyadihi duru wanafcu walicطaa walmanu as'alu wa ilayhi adracu asiga aan u tadarucaya wa abtahilu wa asle macnihi mutawasilan ilayhi anoo ilaahay ugu tawasulaya bikuli wasiilati bikuli wasiilatin mashruuca waxaa weeyaan tawasulka waa banaan tahay bilcamali الصaalixi oo kale ya ayuha aladiina aamanuu itaqu llah wاbtaguu ilayhi اlwasiila marka maadaama imaamkan hadda uu kuu soo cadeeyey ana biyadihi dur wanafcu wasiiladeena maxaa weeyaan markaas laa laysa hunaaka wasiila ilaa ma actabaraha الshaaric wasiilada marka mashruucada waxa weeyaan ood ilaahay ku baryeysid waa camalka saalixa rabbanaa waaatinaa maa wacadtana calىa rusulika walaa tukzinaa ywma اlqiyaamati inaka laa tuklifu lmiicaad wa wa waa tawasul mutashafican ilayhi anoo ilaahay ugu shafeeca dalbayo oo ka dalbanayo bikuli shafiic تصلح شhفاaعaته a ku jirta لأnه ma kul أحadi yصلح للشhفاaعة شhفاacada waxa weeyaan saddex rukنiyay leedahay saddexdeeda rukni in ninkaanu horta أhl yahay in loo shafaaca ninka wax shafاacaya inuu yahay nin oo ilaahay raali ka yahay an yأtiya baعda idن الlah idinka ilaahay inuu yimaado wa marka walaa yشhفacuuna ilا lman اrtaضى tan kalena aayaddii waata ilaa biidnihi waa intaas wa an yajcalahu ilaahay inuu kitaabkan ka yeelo maliyan mid ka buuxa bidalika bimaa wasaftu wa wixii aan kuu sheegay oo hadda soo sheego culuum اlxadiid macaariftiisa qawaacidiisa furuuciisa inuu ilaahay ka yeelo an yajcalahu maliyan bidalika wa amlaa mid kasii buuxis badan amlaadii bimacnaa midii meerista lagalama jeedo maliyantan naftigeeda asalkeeda mahmuusayeed malian laga rabay laakin min baabi qaafi buu yeelay marka maliyantaas ismi tafdiilkeeda waa amlaadi le waa iyadaas wa ee ma aha amlaa oo bimacnaa min alimlaa ma aha liannahu ficilka oo malua ah ficilka malua ah facula waxa weeyaan ayaa laga keenaa ismu tafdiilka xasuna fahuwa axsan karuma fahuwa akram malua fahuwa amla saasaa laleeyahay ficilka oo laga keenay kamid wafiyan ilaahay inuu ka yeelaan weydiinayna mid oofinayo oo dhamaystirayo bikuli dalika inta aan soo sheegay iyo wa awfaa midka oofin badan ayadii lasii raacinayo nooc min asajciyaa ku jira wa an yucdima wallaha as'al an yucdima alajra wa hada maxalu shaahid ninkaas ma kitaabka hadda lacag lagama siin xuquuq dabci maxfuudana nooma qorin wuxuu u yeelay ummadda inay ka faa-ideysato wa an yucdima alajra ajriga inuu ilaahay weyneeyo iyo wanafca bihi in lagu anfaca fi daarayni inahu in allaha qariibun mujiib fiiri ducadaas ilaahay wuu ka aqbalay ninkan kitaabkiisa min akthar kutub intifaacan biha markaasuu yihi wamaa tawfiiqi aniga la waafijintayda ma aha ila billahi fiiriya min idaafati lmasdari ilaa ish ilىa mafcuulihi wamaa tawfiiqi hadii faacil ka dhigtay laqbadasay noqona wamaa tawfiiqi aniga waafajintaydi ma ah adin maa waafajinaysa mas anta tuwafaq laa tuwafiq ah, wamaa tawfiiqi aniga la waafajintaydi ma ah adiga waa lagu waafajinay kala bara sida loo laqbeeyo almasdar mudaaf ilaa faacilihi haddaa tiraa darbu zaydin zayd garaacitaankiisa camran faacil waad u idaafaysa haddaa tiraa darbu zaydin camrun haddaa tirahdin zayd la garaacitaankiisu camrun ou garaacay ala raba sax ma barateen laqbadaas bun badan in loo soconay rabtaa markaasuu ri maa twfiiqi ila biاllahi alayhi tawakaltu alayhi calى llahi tawakaltu wa ilayhi unib waa kalaam aada u cajiib badan ayb wa hadihi firasatu anwaacihi yani mawduucaatu kitaabi culuumi alxadiid iyuu kuu tiriye intaan oo dhan adiga soo akri baabbaabay nagu soo marayaan ilaa aan ka gaarna safxada ugu dambayso walaysa biaakhiri lmumkin intaas soo baxso hadda haddiin sheekana limaada abwaabta aada u mari weysa sidii ay u dhacda lafdi kasta in adiga kaa maqalnay waxaan ku leeyahay intaan dhan oo meesha lagu qoray baabbaabay noogu imaanaysaa kulu hada sanantiqu bihi lafظa wa nubayinu macnan sax wala la walidalika aakhir الfaqra gudub alkhamis wasituun macrifatu awطaani الruwaati wa buldaanihim wadalika aakhiruha intaas markuu yihi walaysa biaakhiri اlmumkin taqsiimkan aan kuu sheegay midka ugu dam inta inta suuragal eh tii ugu dambeysa ma aha oo waa la badi karaa inta suuragalo ugu midda ugu dambaysa maa fi dalika fainahu qaabilu litanwiici in lasii noocee waa way aqbalaysaa ilaa maa laa yuxsa waxaan la koobi karin taas wuxuu baabka ka xiray nin mutaطafil intuu yimaado ou le ina bna sarax qad qasara waqad taraka baaban wasmuu kayta wakayta fayatataawal cala alculamaa markaasaa la yihi ogaalan ugu tagna waxaanad ujeedid ma aha in la dhihi karin baabka lagu madani karo laakiin aniga wii islana waa isku kaa raaciyey inta kalena waan ka gooy lakin laysa macnaa dalika an laysa hunaaka tafsiir akhar ilaa maa laa yuxsaa id laa tuxsaa lama koobi karo axwaalu ruwaati اlxadiidi wa sifaatihi dadka xadiidka wariyaan ahwaashooda iyo sifaadkooda wax kooban ma aha walaa axwaalu mutuuni اxadiidi wa sifaatiha nebiga hadalkiisa oo mutuunta ah sifaadkeedana wax kooban ma ah markaasuu ui wamaa min xaalatin minhaa xaalaeda kamid ma jirto walaa sifatin minhaa ma jirto ilaa wahiya bisadad an tufrada bidikri wa ahliha waxay aqbali kartaa bisadad waxay qaabili kartaa sadad wa oo garab socdaa la yihahdo ilaa wahiya bisadad waxay suuragal u tahay an tufrada bidikri in iyada gooni loo bixiyo dikri macnaa gooni in loo bixiyo iyo wa ahliha ahli tilka sifa faidaa hiya markaa waxay noqonay farcun bay noqonay calaa xiyaalihi asigi garab yaallo midkii laga dhex bixiyey haddii laaga dhigo waxay noqonaysaa baabkii baab kaloo ag yaallo markaasuu yihi walaakinahu nasbun waa dhib oo tacab ah min gayri arabi qasad la-aan ah haddaad shaygii isku mid ah haddaad tafriicisi tafriicisi dhibkii aad isku badisay walaakinahu ay tafriicu kuli baabin ilaa abwaab nasbun waaye dhib iyo tacab min gayri arabin xaaje la-aan waxasbuna allahu wa nicma alwakiil ilaaha nagu filan buuri asigana nicma alwakiilu rab nicma alwakiilu rabbuna jala jalaaluh salى اllahu waslama calى nabiyina mxamed wa alihi wa saxbihi ajmaciin